alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed wa salama tasliima kaiira xadiiska aynu soo aragnay man xamala calayna asilaaxa falaysa mina ha u fahmin inuu ku gaar yahay markuu muslimiintao dhan la wada dagaalamo waayo taasi sida badan ma suuragalahaba ee waxa weeye bacdi muslimiinta ka mid a ah hadduu la dagaalamo bihayri xaqin waa soo gelaya cumuumka xadiiska sida man khashana falaysa mina kuma gaar aha markuu muslimiintao dhan qish ku sameeyo laa shaka ka muslimiinta o dhan ku sameeyey qishka inuu ka dembi weyn yahay laakiin bacdi muslimiinta ka mida ka qishka ku samaynaya cumuumka xadiiska waa soo gelaya waayo ninkan cuntada hayee iibinayay cuntada ee qoyaanku ku dhacay ee qoyaankii qariyey inta markaa qallalan soo kormariyey dabcan waxaa la garanayaa dadka ka iibsanaya waa dad kooban raashinku hayaana wax koobanba haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi man hashana falaysa mina ama man hasha falaysa mina marka ayu hishin ayaa soo geliya marka waxa weeye yani xadiisku haddii bacdi lagu sameeyo hishka iyo haddii qaar fara badan lagu sameeyo iyo haddii in kooban lagu sameeyo mid walba cumuumka xadiiska waa soo gelisa wakadalika man xamala calayna asilaax cudi bihayri xaqin lagula dagaalamo muslimiinta ka mida cumuumka xadiisku unbay ka midtah waa soo gudagelis falaysa minaana saa looga jeedaa waxay tahay saynu horeba soo sheegnay hadyigayaga ee dariiqadayada kuma sugnaa ayaa looga jeedaa haddii aanu markaa waxaweeye aanu isagu hubkii qaadan laakiin waxaweeyaan uu qabo oo ictiqaadsan yahay in waxaweeye la dagaalamo inay xaq tahay kuna farxayo ciddii la dagaalantaa wuxuu noqonayaa dee markaysaga mid isaguna ku jiraa bixitaankii uu dadka ku baxaayey yacni muslimiinta ama ummadda iyo dagaalkii uu la dagaalamayey alraadi waalfaacilu sawaa kaka raallida aya ka samaynayaa waa isku mid wey waa isku mid wey waxaa jira firaqa khawaarijta firqa la yidhaahdo qacadiya iyagu ma baxaan oo yacni markaa dagaalka ma sameeyaan laakiin ciddii markaa baxaysa oo madaxda ay dalamada u qabaan ku baxaysa waa ku faraxsan yihiin dadkana waa u qurxinayaan waa u ammaanayaan a'immadii qaarkood waxay yidhahdeen qacadu alkhawaarij hum akhbasu alkhawaarij khawaarijta kuwa fadhi ku dirirka ahi waa kuwa khawaarijta ugu xun weyn baabka laba boqol iyo siddeed iyo toddobaatan baabunahyi can ilmanni bilcatiyati wa naxwiha reebista la reebaayo tarsheegadka lagu tarsheegto bilcatiyati deeqda ama siismada wax la bixiyo in lagu tarsheegto reebista la reebaayo u baab yahay wa naxwiha iyo ashyaada la midka macnaa qofku markuu wax bixiyo wuxuu bixiyey waa inaanu ku tar sheegan oo ku manno sheegan waa inaanu ku manno sheegan waxaan mar hadduu ilaahay dartii u bixiyey waxa weeye waa inuu iska ilaawaa kaannahu qofka aan waxba siin laakiin inuu ku manno sheegto ilaah waxaasaan ku siiyey ya saasaan kuu galay waxaasaan kuugu deeqay wakhtiyada qaarkood ugu noqo taasi waxay tahay waa wax sadaqadiisii ka burinaya oo ajarkii uu ku seegaayo ajarkiisii bay ka baabi'inaysa ya marka horena markuu bixinayo waa inuu u bixiyaa liajli illah inamaa nuطcimukum liwajhi illahi laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura marka waxa weeye saasaan kuu galay ama saasaan u galay ama waxaasaan u sameeyey ashyaada noocaasa waa inu qofkii aanu ku dhibin aanu ugu manno sheegan qaala allahu tacaala allah uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow laa tubtiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa laa tubtiluu ha burinina sadaqaatikum sadaqooyinkiinna bilmanni tarsheegad a ugu manno sheegataan ciddii aad siiseen a ugu manno sheegataan ha ku burinina mannigu waa maxay waa tacdaad qofka loo tiriyo wuxuu ixsaan iyo wanaag u galay saasaan kuu galay saasaan kuu sameeyey waxaasaan ku siiyey waxaasaan ku siiyey waxaasaan ku siiyey laa tubdilu sadaqaatikum bilmanni waaladaa dhibna markaa ha ku burinina a qofkii dhibtaan qofkii a dhibtaan qofkii in la dhibaateeyo ma aha marka waxa weeye labada mid walba sadaqadii inay burinayso oo ajarkeedii ay baabi'inayso ayaa laga tilmaamaya wa qaala tacaala allah uu yidhi aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illahi uma laa yutbicuuna ma anfaquu mannan walaa adaa mawdicu shaahid wuxuu u keenay inta dambe ayuu u keenay yacnii kuwii markaa bixinayay amwaalahum xoolahooda fii sabiili illahi suma laa yutbicuuna maa anfaquu manan walaa adaa xoolahooda ilaahay dartii bay u bixinayeen ama jihaadkii bay ku bixinayeen intaa dabadeedna may raacinayn wixii ay bixiyeen tarsheegad ay manno sheegtaan iyo dhibaatayn ay markaa waxaa yacni dhibaateeyaan yacni cid ay ku dhibaateeyaan masalan cid baa marka waxaweye jihaadkii lagu caawiyey rakubbaa la siiyey hub baa la siiyey in loogu manno sheegto ama lagu dhibaateeyo dee tan noocaasi ma bannaana marka kuwa sidaas samaynaya ayaa sawaabka aayadda lagu sheegay yacni helaya yacni lahum ajruhum cinda rabbihim rabbigood agtiisay ajarkooda ku leeyihiin wax absidiina korkooda may ahan marka sawaabkaas waxaa helaya bisharti waa inay markaas uma laa yutbicuuna maa anfaquu mannan walaa adaa marka hadday laakiin markaa tarsheegad iyo manno sheegad iyo dhibaatayn la yimaadaan yacni inay waayayaan ajarkoodaas ay waasiin karto ayaa laga qaadanaya xadiidka kun iyo shan boqol iyo lixiyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo labaatan wa can abi darin radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal halaasatun laa yukallimuhum allahu yowma alqiyaama saddex allah lama hadlo maalinta qiyaame walaa yanduru ilayhim xaggoodana ma eego oo il raxmadeed kuma eego nadara raxma eegis xariiseed kuma eego walaa yusakiihim mana dahiro qurunkii dembiyada kama nadiifiyo kama dahiro oo qurunkaa dembiyada kama reebo oo kama nadiifiyo walahum cadaabun aliim waxaa u sugnaaday cadaab wax xanuujiya u sugnaaday qaala wuxuu yidhi faqara'ahaa rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam alaaa maraat wuxuu uhi wuu akhriyey rasuulku sala allahu aleyh wasalam kelimaadkaas iyo jumalkaasuu akhriyey saddex marba ayuu akhriyey saddex goor qaala abuu darrin abuu dar waxau yidhi khaabuu wakhasiruu man hum yaa rasuul allah khaabuu way guuldarraysteen wakhasiruu waa khasaareen kuwa markaa caynkaasi ku dhacdaye man hum yaa rasuula allah waa kuwama rasuulka ilaahay oo kuwa caynkaas kuwa sidaasay haleelaysay saasay ku dhacaysaa maxay ahaadeen sifadoodu waa maxay qaala wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam almusbilu waa ka marada marka waxa weye yani dhulka jiida oo waxa weeye maradiisa ama guntigiisa ka marka waxa weeye dhulka jiida weeye ee canqawyada dhaafiya ama kuraamaha dhaafiya waalmannaanu iyo ka manno sheegtee tar sheegta ee nicmadii uu cid u galay iyo wuxuu cid siiyey ugu ugumana sheegto ugu naqa waalmunfiqu silcatahu ama waalmunafiqu silcatahu bilxalifi alkaadib iyo ka ku xayaysiiya badeecaddiisa uu iibinaayo dhaarbeena dhaarbeena ayuu markaa ku xayaysiinayaa annafaaqa waxaa la yidhaahdaa waa alrawaaji waa diddu lkasaad kasaadku waa in badeecaddu ay fadhiisato i socon weydo dalab yeelan weydo nafaaq iyo rawaajna waxaa la yidhaahdaa inay dalab yeelato socoto marka wuxuu dalab ugu yeelayaa yani dhaar been ah ayuu badeecaddan yani markaa dalab ugu yeelayaa oo ku socodsiinaya markaasuu odhanaya wallaahi waxba iguma jiraan ya wallahi intaasaa laga siiyey iyadaan laga siin iyadoo faa'ida ugu jirto wallahi waxba iguma jiraan rawahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey wa fii riwaayatin lahu riwaayo u muslim waxaa ku sugnayd almusbilu izaara kii maradiisii yani markaa jiidayey isbaalku waa inuu marada markaa jiido canqawyada dhaafiyo ama kuraamaha dhaafiyo wey yacni wuxuu u jeedaa almusbila izaarahu wa thawbahu asfala min alkacbayni lilkhuyalaa wuxuu ka qastayaa kii uh, guntigiisa jiidayey wa thawbahu iyo maradiisa jiiday asfala min alkacbayn makaan ka hooseeya ama mawdic ka hooseeya labada markaa canqawo ama labada kuraamood lilkhuyalaa'i kibir daraaddiina yani u jiidayo kibirka waxaa ku soo arooray xadiid kale ku soo arooray oo tilmaamaya man jara thawbahu khuyalaa'an ama man jara izaarahu khuyalaa' lam yandur illaahu ilayhi yowma alqiyaama ka markaa waxaa guntigiisa ama maradiisa u jiida kibir daraaddeed iyo isqaadqaad daraaddeed u jiidaa ilaahay yacni marka aragti raxmadeed kuma eego aragti raxmadeed iyo eegis raxmadeed kuma eego xadiidkii bakar laftiisana waa ku timi khuyalaaga iyadoo la sheegaayo oo wuxuu markaa abubakar yidhi ina axada shiqayi izaari yastarkii ila an atacaahadahu yacnii guntigayga dacalladiisa labada dacal mid ahaan baa hoos u dhacaya inaan ku dadaalo mar walba sare u qaada mooyaane mar walba hoos buu iga dhacaya qaala inaka lasta miman yafcaluhu khuyalaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam adigu ma tihid ciddii yacni kibir kibir u samaynaysay kama mid tihid xadiiska saxiixa saasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam calaa haada bay culammada qaarkood waxay yidhaahdeen in badanoo culammada ka mida ay yidhaahdeen xadiidkani waa yacni waxaweye mutlaq axaadiistaa kalena waa muqayada oo khuyalaagaa lagu qayday saas aawadeed yuxmalu mutlaqu cala almuqayad yacni mutlaqa ayaa muqayadka lagu xambaaraya saasay marka waxay yidhaahdeen in badan oo ahlucilmiga ka mida ay mareen culammada qaarkoodna waxay mareen inaan la ysku qaydin haddii uu markaa khuyalaa loo jiidayana dembigeedu waa ka sii weynaansha badan yahay haddii aan khuyalaa loo jiidayna waxay tahay markaa midaan bannaanayn marka jumhuurku waxay qabaan in badan oo culammada ka midi waxay qabaan inaan haddaan khuyalaa loo jiidaynin ay tahay waxa weeye karaahatu tansiih ay tahay oo makruuh u yahay saasay qabaan bacdu cilmina waxay qabaan inay xaaraanta inay banaanayn ayay markaa qabaan oo ayn markaa banaanayn laakiin xurmada ayaa kala weyn oo sii kala daran markaa sidaas ayay markaa waxaan yidhaahdeen axaadiista qaarna waxaa ku soo aroortay fa ina jara alizaari min almakhiila marada in la jiidaa yacni khuyalaagay ka mid tahay bimacnaa haddii aan khuyalaagii ku jirinna madinay u tahay madinnay u tahay cala alaqali loo filaan bay u tahay ta kale marka cidda khuyalaagu maadaama ay samayso iyagu macruuf ku yihiin oo ay maryaha jiidaan waxay noqonaysaa inay shabbahaan bay markaysaa noqonaysaa tashabbuhuna ma banaana cidda xun la shabbahaa man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum ta kale xadiis laba cuquuboo kala duwan sheegayana waa jiraa calaa kulli xaal xadiiskan ashyaadan oo dhan isugu daraya isagu hadduu markaa noqdo ka yacni cuquubada yacnii dembiga weyn isagoo xambaartay oo ah markaa ka khuyalaaga u jiiday axaadiis ka sokaysaa jirta oo xukun ka sokeeya kan tilmaamaysa aan intan oo dhan isugu darayn laa yukallimuhum allahu yowma alqiyaama walaa yanduru ilayhim walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim axaadiisu tilmaamaysa maa asfala min alkacbayni fa fi nnaar waxay labada kacbayn ka hooseeyaa naartay markaa ku jiraan naartay gelayaa bimacnaa naartaa lagu gelayaa laakiin cuquubaadkan kale aan lagu larin saas aawadeed waxaa soo aroortay xadiis labada xukum kulminaya marka oo midna khuyalaa sheegaya kan kalena markaysaa khuyalaa ka marinaya sidaas aawadeed insha allah sida marka arjaxay waxay tahay haddii kibir kibir loo jiidayo marada waxay noqonaysaa dembi kabaa'iro weyn bay noqonaysaa aad iyo aadna u weyn waxaanay noqonaysaa markaysaa midaan xurmadeeda aan laba isu khilaafsanayn haddaan khuyalaa loo jiidaynaa waxay noqonaysaa markaysa marka iyada lafteedu yani waxyaalo badan baa ku sugan hadday tahay yani markaa inay madinno khuyalaagii u tahay waayo abubakar shahaadu haystay oo nebigaa da yidhi innaka lasta miman yafcalu khuyalaa marka ciddii qasad u samaynayso ogaan uma jiidayn abubakar abubakar ogaan uma jiidayn marada iyadaa hoos uga dhacaysay yani nin buuran ma ahayn nin dhuuban buu ahaa saas aawoodee guntigu hoos buu uga siibanayoo uga dhacayey laakiin waxa weeye wuu sare u qaadayy ciddii xaalkiisu xaalka abubakar oo kale la mid yahay oo isagu marka biduuni qasdin aan u jiidaynin ee marba hoos uga dhacayo oo isagu sare u qaadaya wuxuu noqonayaa laa xaraja calayh wax dhibi korkiisa kuma sugnaa laakiin nin ogaan markaysaga u jiidayo shullaha u dhigayo oo markaysa markaa sidaa u jiidayo oo yacni markaa sidaa ku xaragoonaya oo deedna odhanaya anigu khuyaalo u samayn maayo waxa weeye ka noocaasi isagu lama mid aha shahaadana isagu ma haysto ta kale maradina najaasadii ashyaadaasay taabanaysaa cudurdaarna u noqon mayso yacni waxa weeyaan inta ka dambaysaa daahirinaysa isaga markaa kuma rumoobeyso kuma rumoobayso oo lama odhanayo inta ka dambaysaa nadiifinaysa waayo ruqso uma haysan uu ku jiido marka dumarkii lama mid aha marka tashabuh binisaana waa ku sugan tahay oo dumarkii waxaa layihi maryaha jiida raggiina waxa layihi sare u qaada dee haddii waxa weye maryihii la jiido tashabuh binisaana waa soo gelaysaa dumarkii oo la shabahayo najaasadii taabanayaan kuwii kibirka u saaxiibka ahaayoo la shabbahayo yacni marka ashyaa badan baa markaysaga ku sugan sidaas aawadeed sida saxani waxay tahay waa in marka laga fogaado layska ilaaliyo yacni marka taas yadaa weeye ruuxii qasad la'aan laakiin maradu ay uga jiidantay dhibi korkiisa ma ahaan baabka laba boqol iyo sagaal iyo toddobaatan baabunnahyi cani aliftikhaari waalbagyi reebista la reebaayo ama la diidaayo faanka la faano iyo xadgudubka la xadgudbo la diidaayo oo la nahiyaayo ayuu u baab yahay qaala allahu tacaala allah waxau yidhi fala tusakuu anfusakum fala tusakuu ha tahirina bimacnaa ha ammaanina anfusakum nafihinna ha ammaanina huwa aclamu biman ittaqaa allah baa u aqoon badan biman ittaqaa cidda markaa isaga ka baqaysa allah baa u aqoon badan ama huwa aclamu bimacnaa isaga ayaa u cilmi leh biman ittaqaa waa taqwadii maadaama daahir iyo baatin ba ay leedahay waxa baatinka ku jiraana uu qarsoon yahay khaatimada cidda marka ku dhimanaysa taqwada iyo wanaaggaasna allahoo keliya og yahay in la yidhahdo ismu tafdiili huna laysa calaa baabi ismu tafdiilku halkan baabkiisii ma aha oo dee allahoo keliya og cidda markaa taqwa markaa waxa la timi ee marka muttaqiinta ah allaahumba og falaa tuzakuu anfusakum laba tafsiir baa culammadu waa ku fasiraan in laga tilmaamayo nafihiinna ammaanina bimacnaa qofku yaanu naftiisa isagu ammaanin sidan baan ahay sidan baan ahay sidan baan ahay oo waxyaalaha markaa khayraadka iyo wanaagga iyo taqwada iyo alla kabaqa yacni markaa ha isku ammaanina waayo allah baa og cidda markaa taqwo la timi allahum baa og ee muttaqiinta ruuxu inuu wakhtiyada qaarkood wanaag la yimaadaana caddayn mayso inuu muttaqiintu allah jeclaa inuu ka mid yahay waayo umuuruhu waxay ku xidhan yihiin daahirka iyo baatinka iyo caaqibada mid walba inama alacmaalu bilkhawaatiim dadka qaarkood waxaa laga yaabaa acmaalu ahli taqwa inay xilliyada qaar sameeyaan laakiin khaatimadooda haddana wax xun ay ku dambaynayso nacuudu billahi min dalik ina arajula la yacmalu bicamali ahli janna yacni ninku waa camal falaa camalka ahlu jannaha isagoo ahlu naar ah ina arajula la yacmalu bicamali ahli janna ilaa waxa weeye jannadii uu ku dhowaanayo oo isaga iyo jannada dhudhun mooye wax kale aanu u dhaxaynayn yacnii hadduu sidaa ku dhiman lahaa jannuu geli lahaa markaasaa fayasbiqu calayhi alkitaabu fayacmalu bicamali ahli nnaari kitaabkii baa usoo hormaraya camalka ahlu naarka ayuu markaysaga camal falayaa deedna sidiibuu ku dhimanayaa dabeedna saasuu naarta ku gelaya khaatimada wax ku xidhan yihiin khaatimadiina waa hayb waa qarsoon tahay waa mid markaa hayba weeye dadka qaarkoodna camalkii ahlu naarkuu samaynayaa siduu arrinkaa u wado camalka ahlu naarka ayaa awaakhira cumri dabayaaqada cumrigiisa awaakhirtii baa waxaa la solonsiinayaa camalka ahlu jannaha sidii buu ku dhimanayaa khaatimadiisu wanaagsanaanaysaa sidii buu janno ku gelayaa marka baryada allah la baryaayo oo khaatimo wanaagsan laga baryaayo waa in la fara badiyaa oo allah la weydiistaa xusna alkhaatima khaatimada wanaagsan waxyaalaha qofku ku heli karana waxaa ka mid ah inuu walaalihiisa muslimiinta ka maqan uu ugu duceeyo khaatimo wanaag waatuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofku hadduu walaalkiisa muslimkee ka maqan bidahri ghaybin uugu duceeyo wax wanaagsan taas waa loo aqbalaa qofkaas malag baa yidhahdaa aamiin ilaahay oo ajiib oo ka aqbal walaka bimilin adna intaa in la eg baad leedahay saas bacdu salaf waxay samayn jireen waxyaalaha wanaagsan ay doonayaan walaalahooda muslimiinta ka maqan bay ugu ducayn jireen si iyagana ugu sugnaato laba faa'iidaa ku sugan in walaalihiisa muslimiinta ah ixsaan u sameeyo oo ugu samafalo ducadaas oo ajar looga qoro iyo marlabaadka si uu helo walaka bimislin adna intaa in laeg baad leedahay ya labadaa faa'iido ayaa ku jirta tafsiir labaad waa lagu fasiray aayadda falaa tusakuu anfusakum ay laa yuzakki bacdukum bacda qaarkiinba qaarka kale yaanu ammaanin waa is ammaanina waayo muslimiinta waxaa laga soo qaadaa isku nafa inay yihiin inay isku nafa yihiin baa laga soo qaadaa faqtuluu anfusakum nafyihiinna laaya markii lagu yidhi reer banu isra'iil maxaa loo jeeday mid walowba naftaada dil miyaa loo jeeday maya qaarkiinba qaarka kale ha laayaa loo jeeday oo ka mutiici ha la dagaalamo ka caasiga ah yacnii saasaa looga jeeday walaa talmisuu anfusakum nafyihiinna ceebaynina maxaa looga jeeday ay laa yelmis bacdukum bacda qaarkiinba qaarka kale yaanu ceebaynoo dhaleecaynba laga tilmaamayey marka falaa tuzakuu anfusakum yacni qaarkiinba qaarka kale ha ammaanina hays ammaanina waayo daahirkunba aragtaan xaqiiqada ma ogidin qofkan waxaan uu samaynaya camal wanaagsan ah waxa uu akhrinaaye odhaahyo wanaagsan ah inay qalbiga ka soo fuleen iyo in qalbiga munaafiqnima ku jirto dee qofna ma oga qofna qofka kale ma oga sidqigii yaqiintii inay ku sugan tahay iyo in shaki ku jira iyo nifaaq ma kala ogan ya ida kaana axadukum maadixan akhaahu laa maxaalata falyaqul axsibu kada wallahu xasiibuhu walaa uzaki cala allahi axada xadiiska saxiixa muxuu sheegayey in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii midkiina ay lagama maarmaan tahay walaalkii inuu ammaano ha yidhaahdo saasaan u malaynayaa wallahu xasiibuhu allah baa xisaabaaya walaa uzakii cala allahi axada allahna cidna u ammaani maayo waayo isaga xaqiiqada og ya xadiiskaasi saxiixu ku sugan yihi marka labadaa waje ayaa lagu fasiray bacdu ahlicilmi waxay qabaan haddii tafsiirka aayadda laba macno lagu fasiray ama laysugu khilaafay labadaba ay wada munaasib wada noqon karto labadaba wada aqbali karto labadaba in lagu xambaaraa hadday wada aqbali karto waa lagu wada xambaaraya labada macnana inay isdiideen calaa haada waxay noqonaysaa in markaa la yidhaahdo qaarkiinba qaarka kale yaanu ammaanin qofna yaanu isagu is huwa aclamu biman ittaqa wa qaala tacaala inama asabiilu cala aladiina yadlimuuna annaas inama asabiilu waddadu korkooda waxay ahaatay inuu jid lagu leeyahay cala aladiina kuwii yadlimuuna annaas dadka dulminaaya wayabquuna xadgudbaaya fi lardi arlada gudaheedana ku xadgudbaaya bihayri ilxaq xaq darra xaalay ku dheehan yihiin xadgudbaaya ulaa'ika lahum cadaabun aliim kuwaas waxaa u sugnaaday cadaab wax xanuujiya u sugnaaday marka baqyiga waa laynaga reebayo dulmiga mid walba waxaana lagu mutaysanayaa xadgudubka la xadgudbo xaqdarre lagu xadgudbo ama xadgudub xaqaa jira ha waxaa laga tilmaamayaa aargoosiga laga aargoosto qofka xadgudubkii lagu xadgudbay uu qofkii ka aargoosto intii in la eg aynay tahay waxaasi wax lagu aargoosan karo inay tahay bakyun bixaqin sida allah uu yidhi wajazaau sayi'atin sayi'atun miluha xumaan abaalmarinteed waa xumaan la mida marka waxa weeye si aan taasi u soo gelin argoosigii xadgudubka laga aargoosanayo in la-eg lagu aargoosanayey isla ciddiina laga aargoosanayo shaygaasna aargoosi ka suuragal yahay si aan taasi u soo gudagelin baa bikeyrilxaqi loo raaciyey marka xadgudubka xaqdarrada ah iyo dulmiga dadka la dulmiyo mid walba waa shay cadaab sababa ulaa'ika lahum cadaabun aliim marka waxay noqonaysaa fii macna nahyi inay nahyi la macnato macnuhu u dhacaayo baqiina ha la imanina dulmina ha la imanina xadiiska kun iyo shan boqol iyo toddobiyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo koob iyo labaatan wa can ciyaad ibni ximaarin radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam waxa uu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam waxauu yidhi ina allaha tacaala awxaa ilaya an tawaadacuu ina allaha allah tacaala isagaa korreeye awxaa ilaya wuxuu ii waxyoodo waxii iigu sheegay an tawaadacuu inaa isdhulligtaan oo tawaaduc la timaadaan aydaan isqaadqaadin oo sare isu qaadin oo kibrin inaad tawaaducdaan oo yacni hoos isu dhigtaan xataa laa yabgiya axadun cala axad walaa yafkhara axadun cala axad si aan markaa cidna cid ugu xadgudbin u tawaaduca isu dhuldhiga si aan xadgudub u dhicin oo aan qofna qof kale ugu tacadiyin oo ugu xadgudbin walaa yafqara axadun calaa axad si aan qofna qof ugu faanin yacni u tawaaduca rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey qaala ahlu luga ahlu lugahu waxay yidhahdeen albagyu altacadi walistiaala bagyigu wa atacaddi xadgudubka weeye walistiaala iyo cid marka waxa iska koraysiinta la yska koraysiiyo oo bimacnaa lagu kibro cid in lagu xadgudbo oo lagu kibro weeyaan bay yidhahdeen yafkhara mise yafkhura muxuu kuu qoray waxaan filayaa labaduba inay bannaan tahay kolley anigu sidaan u haystay saasay ahayd dabdigiisuna uu ii qoray laakiin daliilfaarixiinka wuxuu xadidayaa kha'da in la gudo dabdun bilxuruuf yafkhura walaa yafkhura axadun cala axad laakiin waxaa jira waxyaalaha jaanibulfatxiga ah oo caynulkelima ama laamulkelima ay ku sugan tahay xaraf xalqi inay waxaweeye fatxa iyo dammaba bannaanaataa waa dhacdaa inay labaduba bannaanaadaan waa dhacdaa marka nooca inay taa laga yaabaan fatxada maba sheegayba waxuu odhanaya bidammi ilkha lakin waxaan filaya labaduba inay bannaantay xadiidkani waxa uu sheegayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi allah baa ii waxyooday inaad tawaaducdaan tawaaducii waxa weeye waa inaanu qofku sare isu qaadin hoosu dhigo dadka iska koraysiin si aan wax xadguduba iyo wax faani oo laysu faanfaanayaa ama laysku xadgudbayaa si ayna u dhicin xataada waxa bannaan in loo fasiro khaa'iya ama tacliiliya haddii tacliiliya loo fasiro waxay noqonaysaa si aan cidna cid ugu xadgudbin haddii khaayo lagu fasirona waxay noqonaysaa yacni ilaa an laa yabkiya yaa axadun calaa axad marka wejiga tacliilkana sii fiican labada wejibana waa sheegayaa daliilfaalixiinku waxaa laga qaadanayaa xadgudubka laysku xadgudbaa inuu xun yahay saasoo kale faanka laysu faanaana inuu xun yahaa laga qaadanayaa waayahay xadiidka kun iyo iyo iyo shan boqol sideed sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo iyo iyo lix boqol labaatan can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal ida qaala arajulu halaka annaasu fahuwa ahlakuhum rawaahu muslim ahlakuhum iyo ahlakahum labada waa loo xarakeeyaa siduu marka waxa sheikhuba ku tacliiqinaayo oo imaam nawowi uu sheegaayo ida qaala arajulu hadduu ninku yidhaahdo haddii qofka dumara tidhaahdana waa la mide halaka annaasu dadkii waa halaagsameen fa huwa ahlakuhum isagaa ugu halaag badan ay aksaruhum halaakan isaga ayaa ugu halaag badan fa huwa ahlakahum haddii la yidhahdana waxay noqonaysaa isagaa halaagay rawahu muslim alriwaayat almashhuuratu riwaayada caanka ahi ahlakuhum birafci lkaaf ahlakuhum weeye oo kaafka la rafciyo bimacnaa kaafka la godo kaafka la godo wa ru'ya binasbiha nasbadeedana waa la soo wariyey yacnii siday culammadu ku dareereen marka muta'akhiriintu ay mareen waa in nasbada aan loo isticmaalin yacni hadduu marka waxaweyan fatxa lagu bineeyo waa la nasbiyey la odhan maayo laakiin waagii hore intaan isilaaxaadka istiqraarin waa jirtay laakiin sheikhu mutaakhiriintii buda ka mid ahaaye cibaaradu siday uga dhacday iska sabquqalam waayahay saas aawoodee ibnu callaan markuu fasiraayo wuxuu odhanayaa ay bifatxiha nasbada wuxuu uga jeedaa fatxada lianna hadihi fatxatu binaain yani waxa weeyaan waa fatxatu binaa laqabu rafci waanasb min alqaabi alciraab uu baraarujinaya wa hada nahyu liman qaala dalika cujuban binafsi wa tasaahuran linnaasi wairtifaacan calayhim fahada huwa alxaraam wa hada nahyu nahyigani liman qaala wuxuu u sugnaaday ciddii tidhi daalika hadalkaas tidhi halaka annaas cujban binafsi cajabin naftiisa uu iscajabinayo daraaddeed oo isla dhacsan yahay aawadeed uu yidhi wa tasaahuran linnaas iyo yaraysa dadka uu yaraysanaayo xaqiraayo aawadeed uu yidhi iyo wairtifaacan calayhim iska korraysiinu iska korraysiinaayo aawadeed uu yidhi dadkii buu yasayaa xaqirayaa isaguna waa iskorraysiinayaa waa isla quman yahay dadkiina waa xaqiraya waa yasaya fa hada huwa alxaraam kaasi waa kii xaaraanta ayaan bannaanayn odhaahdaasi waxay noqonaysaa mid xaaraana oo aan bannaanayn bay noqonaysaa wa ama man qaalahu lima yaraa fi nnaasi min naqsin fii amri diinih ciddii u tidhi miyaa hadalkaas halaka annaas limaa yaraa wuxuu arkaayo daraaddeed limaa yara ay liru'yati araggiisa u arkaayo daraaddeed ama liladii yaraahu kuu arkaayo daraaddeed u yidhaahdaa fi nnaasi dadka dhexdooda uu ku arkaayo min naqsin nuqsaan ah fii amri diinihim arrinka diinkoodu inuu nuqsaamay iyo tadayunkoodu ka diinyeeladkooda iyo camalkooda ay diinka ku camalfalayaane ku dhaqmayaan inuu nuqsaamo yaraaday aragga uu taa arkayo aawadeed u yidhaahdaa wa qaalahu taxasunan calayhim wa cala addiin una yidhaahdaa murugo uu ka murugoonaayo iyaga iyo wa cala diini diinka uu murugoonaayo naqsiga diinka ku dhacay tadayunka dadka falaa ba'sa bihi dhibi kuma sugna oo bimacnaa xadiidkama kama soo gudagelaayo haakadaa fasarahu alculamaau wa fasaluuh saasaa culammadu ku fasireen ay kuna tafsiiliyeen oo kala saareen wa minman qaalahu min ala'immati alaclaam cidda sidaa tidhi culammadii markaa aclaamta ahaa ee sida buurahoo kale markaa u muuqanayey ee saasoo kale marka alcalam waxaa la yidhahdaa buurta malaclaamna waa buuraha weeye culammadii waaweynade markaa buurahoo kale ka dhignayd ee a'immada ahaa cidda saa tidhi waxaa ka mida maalik bnu anas imaam malik baa ka mida waalkhataabiyu baa ka mida waalxumaydiyu baa ka mida wa aakharuun iyo culamo kale waqad awdaxtuhu fii kitaabi aladkaar waxaanan ku caddeeyey buu yihi sheikhuu yidhi kitaabka kitaabu aladkaar la yidhahdo bal culamada qaarkood waxay soo naqliyeen inaan masalada khilaaf ku jirin inay saa tahay abuu cumar ibnu cabdilbar waxau odhanayaa hada alxadiisu macnaahu laa aclamu khilaafan fiihi bayna ahli ilcilmi ana arajula yaquulu dalika alqawla ixtiqaaran linnaasi wa isdira'an bihim wa icjaaban min nafsi xadiiskan iyo waxa la macnaha wax khilaafa kuma ogi ahlucilmiga dhexdooda ay isku khilaafsan yihiin kuma ogi in ninka markaa odhanaya hadalkan oo u odhanaya xaqirisuu dadka xaqiraayo daraaddeed iyo yasiduu yasaayo iyo iscajabin naftiisa uu cajabinayo la dhacsan yahay ou iscajabiyey inuu kaa ku saabsan yahay wa ama ida qaala dalika ta'asufan wa taxazunan wa khawfan calayhim liqubxi maa yara min acmaalihim falaysa miman cuniya bi hada alxadiid kii uu yidhaahdo miya hadalka ee xumaansho uu ka xun yaho ka murugoonaayo iyo baqasho uu markaa dadka u baqaayo camaladooda xun daraaddeed wuxuu ka arkaayo camallo xunxun ah baqasho u taa uga baqanayo uga murugoonayo ciddii sidaa u tidhaahda ee inuu isagu iscajabinayo isla dhacsan yahay aanu uga jeedin oo isagu kibirsan yahay aanu sidaa ahayn aanu uga jeedin inuu isagu kibirsan yaho iscajabinayo falaysa miman cuniya bi hada alxadiid kama mid aha kuwa xadiidkan looga jeeday kama mid aha macnuu waa fahuwa ahlakahu marka la yidhaahdo waxay noqonaysaa isagaa halaagay laakiin wejiga loo badiyaa riwaayada ahi waxa weeye ahlakuhum sida imaam nawowiba sheegay isagaa ugu halaag badan sababta ugu halaaga badan waxay tahay waa iscajabintanu iscajabinaayo waayo cujbiga qofku iscajabiyo dee camalkiisii waa ka baabi'inaysa hadduu qofku iscajabiyo khatar buu ku sugan yihi yaa in acmaashiisi ka buraan yaa yani waxaweye khatar ayay ku sugan haddii hatii laynoo sheegay ruuxii caabidka ahaayee cibaadada ku dadaali jiray ee ruuxii caasiga ahaa ku yidhi wallaahi ilaahay kuu dembi dhaafi maayo wallaahi laa yakfir allahu lifulaan caaqibadii maxay noqotay isagana naarta in la geliyo camalkiisi la buriyo kii uu dardaar warinaya uu lahaa ilaahay uma dembi dhaafayo uu ku dhaaranayeyna in allah u dembi dhaafo caaqibadii waa tiisaa noqotay marka cujbigu waa shay khatara weeye hadal buu soo naqliyaa ibnuqayim uu yidhi salafka qaarkood baa yidhi oo odhanaya qofku waxaa dhici karta inuu taaco la yimaado oo taacada naarta ku galo qofna waxaa dhici karta macsi inuu la yimaado oo macsidaa jannada ku galo uma jeedaan daatada taacada iyo macsida laakiin waxaa looga jeedaa waxa la saaxiibay ee la socdaa loo jeeda sida ibnuqayimba caddaynayo oo qof baa taaco la imanaya taacadu la imanaya dabeedna markaa uu taacadii iscajabinayaa ay la weynaanaysaa markaasaa cujbi baa raacaya kibirka iyo cujbiga iyo waxyaalahaasaa taacadii yaraynaya qof kalena waxaa dhici karta macsi intuu la yimaado macsidaas inuu ka baqo caaqibadeeda miyo in lagu ciqaabo oo dabeedna baqasho oo allah ka baqanaayo iyo werwer uu ka warwaraayo yacni markaa dembigaas in lagu ciqaabo iyo waxa weeye mar walba inuu markaysa marka waxaan yani xagga allah u argagaxayo allah baryayo allah markaysa marka waxaan yani markaa ka baqanayo yacni ashyaada noocaasa la saaxiibays waatay culamada qaarkood ay yidhaahdeen qof baa taacad samaynaya markaasay taacadii la weynaanaysa sawaabkeedii markaasuu taas aawadeed ku yaraanaya qofba macaasiyo dunuub la imanaya markaasaa dunuubtaasi la weynaanayaan weynaantaa ay la weynaadeen daraaddeeda uu ka warwaraayo ka baqaayo ayaa dembiyadii cindallaahi ay noqonayaan qaar markaa yar noqonayaan oo waxaweeye baqashadaas iyo khawfka allah laga baqayo ayaa markaa waxa nuqsaaminaysa yacni waxa weeyaan dembiga jurmigii laga fudaydinaya ila taqarubu allah u dhowaanayo allah ka baqanaya ayuu la yimi calaa kulli xaal ruuxu waa inuu tawaaducaa naftiisii waa inaanu ammaanin yidhahda anigu waa wanaagsanee dadku waa xun yihiin anigu taqi baan ahay ee dadku waa fasaqa iyo dad xun weeye ya nin wanaagsanoo dad xun ku dhex sugan baan ahay waxaa ku jira nooc markaysaga isla weyni ah iscajabin ah taasaa marka ku sugan marka waa in la iska jiraa waa in la tawaaducaa allah dartii la isu dhuldhigaa ruuxii sare isu qaado iskorraysiiya allah baa hoos u dhiga ruuxii tawaaduco hoos isu dhigana allah baa sare u qaada man tawaadaca lilaahi rafacahu allah baabka laba boqoliyo siddeetan baabu taxriimi alhijraani bayna almuslimiina fowqa alaaati ayaam haajirista la kala haajiro la kala dheeraado inay xaaraan tahay buu u baab yahay bayna almuslimiina muslimiinta dhexdooda ay kala haajiraanoo kala dheeraadaan oo issalaami waayaan oo wadahadli waayaan fawqa alaaati ayaam saddex maalmood wax ka badan ila libidcatin fi lmahjuuri aw tadaahurin bifisqin aw naxwi dalik in waxa looga haajiray ay tahay mooyaane bidco ku sugan kan laga haajiraayo aw tadaahurin ama muujisad uu muujisanayo oo la jahraayo ee kan laga haajirayo inay jirta mooyaane bifisqin faasiqnimo uu muujisanayo intaa daraaddeed looga haajiray mooyaane haddii kale saddex maalmood wax ka badan laga haajiraa ma bannaana dembi baa lagu jiraa aw naxwi daalika ama wax la mida ah. haddii fisqigiisa iyo xumaantiisa daraaddeed iyo bidcada markaysa markaa uu ku baaqayo aawadeed looga haajirayaa hijiraankani uu yahay mid diini ah liajli diin xaalka caynkaasa waxay noqonaysaa inaynay saddex ku xadidnayn oo intuu waxaa ka noqonayo ka yacni baxaayo oo dhan hijiraankaasi waa jirayo laakiin haddii kale ou yahay cadhoodka dadku ay isku yara cadhoodaan ama isku dhacaan ama wax la mida ah oo lixadi nafsi ay tahay waxa weeye saddex maalmood buu ruqso u haystaa inay inta isku soo maslixaan ee xidhiirla'aantii iyo goyntii uu ka soo noqonayo intaasuu ruqso u haystaa wixii ka dambeeye dembiguu ku jiraa kuwan markaa arrinka diiniga looga haajirayo waxay culammadu u qaybiyaan hajriga laba nooc hajri wiqaa'i iyo hajri cuquuba in looga haajirayo ciqaab la ciqaabaayo nooc tacziira ay tahay iyo in looga haajirayo wiqaa'i sharkiisa in layska dhowrayo layska ilaalinayo qofkii baaba wuxuu yahay saaxibu shubuhaat waa bidcoole shubahaad badan marka wuxuu uga baqayaa diintii inuu markaa eh, iyo sunnadii qumanayd iyo ictiqaadkii saxnaa inuu tashuush ka geliyo ya ka noocaasoo kale ah waxa weeye waa hajri wiqaa'i waxaa laysaga dhowrayaa si aanu diinta uga fitnayn ayuu qofkan uga fogaanaya oo iska ilaalinaya waa sida karantiimadii caafimaadka oo kale xajri sixi wixii la odhan jiray saasoo kalea marka waxawan hajri wiqaa'i uu ka dhigan yihi waatii la soo wariyey taabiciinta qaarkood in bidcoole aayad akhrinaya dhegaha furaysteen oo dhegaha faraha geliyeen oo lagu yidhi aayad buu akhrinayaaye maxaad dhegaha ka furaysanaysa wallahi waxaan ka baqayaa buuhi inuu tafsiir saaro aayadda uu ku taxriifinayo macnaheeda ku beddelaayo oo qalbigayga intay ku dhacdo aan iska saari kari waayo aan iska saari kari waayo nooca labaad waa hajri cuquuba hajri ciqaab looga jeedo oo looga dan leeyahay qofkan marka waxa weeye inuu waxan ka noqdo oo ka tago dadkana lagaga waaninaayo can mili ficli ficilkaasoo kale inayn la imanin yani dadkana lagaga waaninayo markay arkaan in qofkii sidaa loo gooyey dee waxay noqonaysaa ficilkaasoo kale inay iska ilaaliyaan saasay noqonaysaa laakiin wakhtiga sidaa la samayn karaa waa marka maslaxa raajixa ku sugan tahay oo ciqaabta noocaasa lagu fulin karo ay maslaxa ka imanayso laakiin haddii aan maslaxa ka imanayn oo ahlu sunnuhu kuwa xoogga badan aynay ahayn xaalka caynkaasa kama imanaayo hajriga cuquubada ah yacni masalan oo kale haddii sunnadii ay tahay taa iyadu haalibkee sarraysaa dadka badankooda ku sugan yihiin oo qofka marka waxa weeye sunnada khilaafsani marka laga haajiro uu diiqadoonayo dee ciqaabtii waxay noqonaysaa waxbay taraysa yacni waxa weeye zajri baana ku jira isagana in lagaga reebaayo dadka kalena lagaga reebaayo ficilkaa ficil la mida laakiin haddii waxa weeye sunnadu aynay ahayn taa iyadoo daahirka haalibka ah oo ruuxi markaa waxa weeye aanu cidhiidhiba ku dareemaynin laga yaabo ruuxa ka haajirayaa dee inay isaga eh, dhibaatadu u soo noqoto ta noocaasi hajrigaasi ma noqonaayo markaa mashruuc ma noqonayo mid mashruuca noqon maayo waayo asalku wuxuu ahaa dee muslimiintu inay isxidhiidhiyaan baa asalku ahaa marka xaalka aan maslaxa aynay ku jirin waxay noqonaysaa inaan waxaweye la samayn oo mudaaraadka ka fiican bay yidhaaheen culammadu ma addaha qowlku waa isu tegayaa haddii la yidhaahdo cidda bidcoolayaasha waxa u asala hajri laga haajirayo laakiin marka aanay maslaxa ku jirin lagama haajiraayo iyo haddii macnaha guud laga eego lehe muslimiinta waxa u asal ahayd yacni marka inay isxidhiidhiyaan ayaa u asal ahayd oo tan markaa hajrigu waxay ahayd khilaafu lasli ayay marka ahayd marka marka aynay midhaheedii ka dhalanayn oo ay midhihii keenaynin waxay noqonaysaa in asalkii loo noqdo calaa kulli xaal tacbiirkunbaa kala duwane mu'addaha labada qowl waxay noqonayaan qaar isu tegaayo ay noqonayaan laakiin hajriga wiqaa'iga ah waxau noqonayaa markaa mid markaa baaqiya ah, xasab almustataac oo wakhtiga hajriga cuquubadii aynay suuragal ahayn oo mafsado ka badani ay ka dhalanayso ila shareecada wax mafsado ka badani ka dhalanaysaa mashruuc noqon maayeen oo la yidhi almudaaraatu axsanu min alhajri mudaaraadka iyo waxaway mucaamalo wanaagsan bes in lagu gaabsado ayaa ka fiican hajriga maaha macnaheedu marka waxaway kii wiqaa'iga ahaa in isaguna meesha uu ka baxaa waayo dee salaamada qofka ku jirta tan haddii la yidhaahdo marka waxaway hajrigii cuquubada ahaa maslaxa kuma jirto oo midhihii la rabay ka dhalan maayaan maaha in la odhanaayo waxuu la mid yahay mucaamilka ahlu sunnaha ayuu la mid yahay oo innaba wax layska ilaalinayaa ma jiro ee haddii waxa weeyaan uu yahay saaxibu shubahaat waa in markaas lafteeda layska jiraa si aanu qofka sunnadii ictiqaadkii saxda ahayd aanu uga fitnayn hajrigaa diiniga ahi calaa kulli xaal waxa weeyaan isagu kuma xadidna saddexda maalmood siduu sheikhuba inoo caddaynaya intaa ku xadidan maaha horena waa usoo sheegnay darsi hore waanu ku soo tilmaannay oo saxaabta qaarkood waxaa dhacday inay dadka qaarkood ilal abad ka haajireen yacni xadiis nebi oo ay si marka waxa weeye ula kaca u khilaafeen markay la yimaadeen inaga sheegnay qisadii marka waxa waxaweye cabdullaahi bni cumar iyo qisadii cabdullaahi bni mugafal labadaba soo sheegnay cabdullaahi bni cumar markuu sheegay xadiiska nebiga sala allahu aley wasalam laa tamnacuu imaa allahi masaajid allah oo inaan cabdullaahi bni cumar u dhalay uu yidhi wallaahi waa u diidaynaa oo dumarka u oggolaan mayno masaajidda inay ku soo tukadaan ya cabdullaahi aad iyo aad buu hadal markaa kulul ku yidhi hadal cay ah oo kulul buu ku yidhi dabadeedna waxa weeye waa ka haajiray dib ulama hadlin ilaa uu ka dhimanayo cabdullahi bni cumar inankaa lama hadlin yani waxa weeye waa hajri diini ah hajriga diiniga ayna wuxuu noqonayaa midaan ku xadidnayn yacni maalmo marka mid ku gaar ahayn wey waayahay haddaba hajriga yacni laynoo ruqseeyo saddex maalmood oo wixii umuuraha adduunyada iyo dadka waxa ka dhexdhacayay isu cadhoodka isu cadhoodaan iyo waxa la midka ashyadaa weeye shaydaanku wakhtiyada qaarkood qofka talbiis buu ku samaynayaa oo dee isku dhacay qofka isku yaro dhaceen baa laga yaabaa inuu u sawiro oo yidhaahdo hajri diiniyaad ku jirtaa ya dan waxa ugu jirtaa shaydaanku qofka siduu u lumin lahaa ibnu jawsi wuxuu qoray kitaab leh atalbiisu ibliis dheehgelinta ibliis ka dheehgelinayo qofka yacnii camal markaysa markaa waxaan yacni aan si ahayn ayaa ibliis intuu ka dheehgeliyo ugu sawirayaa inuu si kale yahay si uu markaa xumaanta ugu jiro aan uga bixin marka hajri qofka ay isku yaro dhaceen oo isu yaro cadhoodeen ama isku yaro xanaaqeen oo lixadi nafsi iyo wax la mida ku saabsan baa waxaa laga yaabaa inuu u sawiro shaydaanku waxaad ku jirtaa hajri diini ah liajli diin baad uga haajirtay ila abad saa ku wad mana oga inuu markaysa markaa dembi ku sugan yahay oo dembigaa shaydaankuna doonaayo inuu sidaa ugu sugnaado weliba hajrigaasna dee naar in lagu galo axaadiista ayaynu ku arki doonaa qaala allahu tacaala inama almu'minuuna ikhwa allah waxauu yidhi inama almu'minuuna mu'miniintu waxay ahaadeeno qura ikhwatun walaalay ahaadeen fa aslixuu bayna akhawaykum hagaajiyo islaaxiya bayna akhawaykum labadiinna walaalayow islaaxiya waa kuwii islaayey ee isdilay marka in la islaaxiyo oo iyaga dhexdooda sulxi iyo heshiis laga sameeyo ayaa layna amraya walaalihiina dee inay isgooyaan maaha waa inay isxidhiidhiyaan hadday isku dhacaanna waa in la islaaxiyaa wa qaala tacaala allah waxauu yidhi walaa tacaawanuu ay walaa tatacaawanuu cala alithmi walcudwaan isu kaalmaysanina ha isku caawinina dembiga iyo xadgudubka wax wixii dembiga in laysku caawiyaa ma banaana laakiin wixii biri iyo khayr ah baa laysku caawiyaa wakadaa shayga mubaax haddii laysku caawiyana dhibi kuma sugna waa mubaax xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo iyo boqol can anasi radia allahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulku waxau ihi calayhi asalaatu wassalaam laa taqaatacuu walaa tadaabaruu walaa tabaaqaduu walaa taxaasaduu horaynu usoo marray xadiiska dhammaan waa labadii to'od baa mid la xadfay ay laa tataqaatacuu walaa tatadaabaruu walaa tatabaaqaduu walaa tataxaasaduu saasay u dhacaysa ha isgoynina oo qaarkiinba qaarka kale yaanu goyn walaa tadaabaruu ha isu dhabar jeedinina markay is aragtaan midna xaggaa usii jeesto midna xaggaa usii jeesto walaa tabaaqaduu haysu isu qaarkiinba qaarka kale u cadhoodaan walaa taxaasaduu ha isxaasidina qaarkiinba qaarka kale yaanu xaasidiin wa kunuu cibaadallahi ikhwaana wa kunuu noqda ay siiruu cibaadallaahi ay yaa cibaadallaahi addoommadii ilaahayow ikhwaanan walaala noqda walaa yaxilu limuslimin an yahjura akhaahu fowqa halaa walaa yaxilu uma xalaal ahaa limuslimin qof muslimah an yahjura inuu ka haajiro ka dheeraado akhaahu walaalkii fowqa salaasin saddex habeen wax ka badan inuu ka haajira xalaal uma aha ee wixii ka dambeeya waa dembi saddexaas laakiin waa ruqso si uu nafta usoo islaaxiyo si uu isu soo dejiyo siuu cadhada uu isaga soo bi'iyo intaasaa loogu ruqsiyey mutafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa an abi ayuba radia alaahu canh ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam abu ayuub alansaari khaalid ibnu zayd waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam qaala uu yidhi laa yaxilu limuslimin an yahjura akhaahu fowqa alaai layaali laa yaxilu uma xalaal aha limuslimin muslimin uma xalaal aha limuslimin muslim uma xalaal aha an yahjura akhaahu inuu ka haajiro walaalkii oo ka dheeraado fowqa alaai layaal saddex habeen wax ka badan saddexda habeen waa ruksayadu dembiga kuma jirto laakiin wixii ka dheeraada waxay noqonaysaa dembiga inay ku jirto yaltaqiyaani fa yucridu haada wa yucridu haada way kulmayaan labadoodu yani kan wax ka haajiray iyo ku ka haajiray fa yucridu haada markaasaa kaasi jeesanaya wa yucridu haada kaasina waa jeesanaya wakhayruhum khayruhum aladii yabda'u bisalaam waxa khayr badan oo labada wanaagsan ka salaamta bilaaba kaasa wanaagsan ka kale hajriga ku baaqiyo wanaag ma leh mas'aladan wanaag kuma leh si kale wanaag ha u yeesho laakiin ficilkan marka kuma leh wanaag muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim ba isku waafaqay waxaa laga qaadanayaa hajrigu suuradiisu siday tahay dee in laysla hadli waayo laysi salaami waayo la kala jeesto la kala weji dadbo yacni waxaweye midbaka kale markuu arko dhabarka u jeediyo yacni hajrigu inuu noocayo xadiiska kun iyo lix boqol iyo kow dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo shan iyo labaatan wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasul lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi calayhi asalaatu wassalaam tucradu alacmaalu fii kulli inayni wa khamiisin waxaa la bandhigaa acmaashaa la bandhigaa maalin kastoo isniin ah iyo maalin kastoo khamiisah maalin kastoo isniin ah iyo maalin kastoo khamiis ah baa camallada allah loo bandhigaa fayakfir allahu likulli imri'in laa yushriku billahi shayan fayakfir allahu allah waa dembi dhaafaa likulli imri'in qof kastuu u dembi dhaafaa qof kaasoo laa yushriku billaahi shay-an aan allah waxba ugu shariig yeelaynin oo cibaadada allah aan cid kale la wadaajinayn wax shirki aan la imanayn addoon kastoo shirki ka maran allah waa u dembi dhaafaa maalinta khamiista iyo maalintaa isniinta marka camalka loo bandhiga ciddii shirki ka maran allah waa u dembi dhaafa ila imra'an qof mooyaane qofkaasoo kaanat baynahu wa bayna akhiihi shaxnaa qofkaasoo isagiiyo walaalkii dhexdooda ay ahaatay uurxuma ay ahaatay mid uurxumo walaalkii u qaba laba qofoo oo uurxumo isu qaba isagu waa ka hadhanya dembidhaafka waa ka qadaya fa yaquulu wuxuu yidhahdaa allah utrukuu haadayni xataa yastalixa ka taga labadaa malaa'igtii baa lagu odhanaya utrukuu haadayni labadaa ka taga xataa yastalixa ilaa ay ka heshiinayaan ka taga oo uurxumadaasi iyo cuqdadaasi ay ka baxayso lafdi kale waxaa ku soo arooray andiru haadayni u kaadiya labadaa xataa yastalixa ilaa ay ka heshiinayaan rawahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey xadiidkan waxaa laga qaadanayaa fadliga ilaahay inuu waasic yahay ilaahayna ghafuur yahay ou dembidhaaf badan yahay dadkii oo aan markaa waxa dee toobad keeninba wakhtiyada qaarkood inay dhacdo inuu ilaahay ka dhaafo dembiyada qaar maalmaha isniinta iyo khamiistana camallada allah baa loo bandhigaayo qofkii gaalnimo ka madhan uurxumo walaalkii uu qabana ka madhan walaalkiisa muslimka ah waa loo dembi dhaafaa laakiin labadaa hadduu mid ku sugan yahay dembidhaafka uu ka qadaya haddii shirki ku sugan yahay waa ka qadaya haddii uurxumo walaalkii uu qaba ay ku sugan tahayna wuu ka qadaya waxay ku tusinaysaa uurxumadu siday u weyn tahay waayo dunuubtii kale lama sheegin hadduu qaatil yahay hadduu zaani yahay hadduu shaaribu khamri yahay hadduu daalim dadka dulmiye yahay hadduu mid riba cuna yahay kabaa'irtii caynkaas ahayd lama sheegin ee shirkigii maxaa lagu laday waxaa lagu ladhay kii uur xumada walaalkii u qabay watrukuu haadayni xataa yastalixa taasna waxay ku tusinaysaa laabfayoobaantu muslimiinta markaa loo laabfayoobaadaa wanaagga ay leedahay iyo khayrka lagu helaayo uur xumo in loo hayaana iyo hajri in lagu sameeyaana yacnii xumaanta ay xun tahay ee weyn tahay ee khayr badan lagu seegaayo ayay tilmaamaysa waynu arki doonnaa iyadoo naar lagu gelayana xadiidka kun iyo lix boqol iyo laba dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo lix iyo labaatan can jaabirin radi allahu canhu qaala samictu rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul jaabir wuxuu ihi waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam xaaluu odhanaayaan maqlay ina ashaytaana qad ya'sa an yacbudahu almusalluuna fi jasiirati alcarab shaytaanku waa ka quustay an yacbudahu lmusalluuna inay ku caabudaan kuwa tukanayaa fii jasiirati alcarab jasiiradda carbeed gudaheeda inay ku caabudaan shaytaanku waa ka quusta oo rajo kama qabo in jasiiratulcarab isaga lagu caabudo wax rajaa kama qabo shaytaanku walaakin fi taxriishi baynahum ha yeeshee wuxuu rajaynayaa uu doonayaa uu raadinayaa isku dirka uu dhexdooda isku diraya fasahaadinayo attaxriish waa in laysku shushuqeeyo laysku diro yaa dhexdoodii la fasahaadiyo cuqdad iyo xumaan iyo islayn iyo isgoyn laysu geliyo ilaa ay ka gaadayso gacan ka hadal rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey altaxriishu taxriishku alifsaadu waa fasahaadinta iyo kharibaadda wa tagyiiru quluubihim iyo qalbiyadooda in la bedelo oo xubbigii iyo jacaylkii laga bedelo iyo wa taqaatucuhum isgoynta isgooyaan mu'miniintuna inay isjeclaadaan baa iimaanka ka mida oo khayrkiiyo wanaaggana isla jeclaadaan khayray dunya walaakhira laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih kamaalkii iimaankaaba ku xidhan waalcaksu bilcagsi jacaylkii haddii la waayana oo jacaylka waxa kulli digi yimaadana waxaa markaa imanaya naqsul iimaankii baa imanaya iimaankii inuu nuqsaamo ayaa imanaysa haddii xubbigii sababaayo kamaalkii iimaanka yacni waxaweyan xubigii haddii la waayana waxaa ka imanaya naqsuliimaan iimaankiina nuqsaana xadiidkani wuxuu tilmaamayaa shaytaanka quustay wuxuu ka quustay inay kuwa tukanaya jasiiratulcarab gudaheeda ku caabudaan dadka qaar baa xadiidkan daliishado waxay u deliishadeen jasiiratulcarab wax shirki iyo gaalnimii kama dhacayso dadkuna ma gaaloobayaan cid gaaloobaysa kuma jirayso dee warka noocaasina waa arrin khalada ah. ansax ahayn ya jasiiratulcarab dee markii nebigu geeriyoodayba calayhi salaatu wasalaam dad fara badan oo jasiiratulcarab ku sugan baa cibaadatlawthaan ku noqday oo gaaloobay oo saxaabadii nebigu sala allahu aleyh wasalam la dagaalamayn xulubu ridda maxay ahayd markii nebigu geeriyooday gaalnimadii ku laabteen in fara badanoo ka mida yacni carabtii ka midi oo jasiiratulcarab ku nool xurubtii riddada waata la garanaayo nebiguna waa sheegay calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa qaar ka midi inay ku noqon doonaan cibaadatul awthaan iyo shirkiyaad ay ku noqon doonaan oo waxau ihi laa yadhabu alleylu waalnahaaru xataa tucbad allaatu waalcuza xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey in laata iyo dib loo caabudi doono nebigu sheegay laa taquumu saacatu xataa tadariba alayaatu nisaa'i dawsin cala dilkhalasa xadiiska marka waxa muslim saxiixa ku soo wariyey daws sanamka dilkhalase la odhan jiray caabudi jireen marka qiyaamadu kici maysaa nebigu yidhi alayhi salaatu wasalaam ilaa daws ay dib u caabuddo oo ay dumarka daws ay marka waxaweeye salalka u ruxaan oo ay su ruxaan sanamka dilkhalasa la yidhahdo muslim baa saxiixa ku soo wariyey ya laa taquumu saacatu xataa talxaqa qabaa'ilu min ummati bilmushrikiin xataa tacbuda fiam min ummati alawthaan barqaani baa mustakhrajkiisa ku soo wariyey wa mustakhraj cala saxiixi muslim marka axaadiis badan baa jirta oo tilmaamaysa in ummadda cid ka midii ah ay shirki iyo gaalnimo ku noqon doonto haddaba xadiiskan maxaa looga jeeda xadiiskan waxaa looga jeedaa laba midba culamadu waa ku xambaareen waa mida inay yidhaahdaan shaydaanku dee qeybka ma ogee waa maleeyey markuu arkay dee xaaladday ku sugan yihiin wanaagga ka muuqda ayuu wuxuu is yidhi dib dambe shirki ugu dhici maayaan arrinkaasina malay ka ahay ila qeybka ma ogaye waxa soo socdee marihiisuna mar way u waafaqaysaa marna way khilaafaysaa walaqad sadaqa calayhim ibliisu danna ibliis waxbuu malaynayaa marka waa malo ka dhacay weeye ee ma aha shay caddaynaayo inaan ummadda shirki ka dhacaynin axaadiistu waxay sheegaysaa iyo ijmaacii saxaabaduba ficlanna in wakhtigii riddada ay dhacday shirkiyaadkii qaarkood inay ku laabteen inay kuna laaban doonaan culammadu inay ku kulansan yihiin axaadiista nebiguna ay sheegtay qaar ka mida ummadda inay ku laaban doonto laakiin kulligood kuma wada laabanayaan weji kale culamada qaarkood waa sheegeen oo waxa weeye waa in la yidhaahdo kulligood inay ku noqdaan buu ka quustay dee muddana kulligood inay ku noqdaan oo kulligood ay caabudaan shaytaan taasi ma dhacayso laa tasaalu taa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yaduruhum man khadalahum walaa man khaalafahum xataa yaatiya amru llahi wahum cala dalik marka shaytaanku wuxuu aad uga faa'iidaysanayaa inuu isku diro isku shuqeeyo isnacbaysiiyo fasahaadiyo dhexdooda yacni marka taasu aad markaa uga faa'iidaysanaya isku dayaya laakiin markaa hore rajadiisu waa ka gaabatay inuu shirkiyaad ku rido waa ka gaabatay xadiidka kun iyo lix boqol iyo saddex dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo toddobiyo labaatan wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam laa yaxilu limuslimin an yahjura akhaahu fowqa halaas rasuulku sala allahu aleyh wasalam waxa uu yidhi uma xalaal ahaa limuslimin qof muslima an yahjura akhaahu inuu ka haajiro ka dheeraado walaalkii oo uu gooyo fawqa halaas saddex habeen wax ka badan saddexda habeen waa intii ahaa ee markaysaga hadday labada qof isu cadhoodaan oo markaa nafta ku soo dejinaya ama ku soo islaaxinayay intii weeye laakiin wixii ka dambeeya wuxuu ku jiraa dembi buu ku jiraa faman hajara fawqa halaasin ku kastoo walaalkii ka haajiroo ka dheeraado gooya saddex habeen wax ka badan oo famaata dhinta isagoo hajrigii ku sugan iyo qatiicadii dakhala annaar rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu ihi naartuu gelaya rawaahu abu daawuud xadiiska abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin calaa shartihima biisnaadin calaa sharti albukhaariy wa muslim sanad shardiga bukhaariyo muslim ku sugan ayuu ku soo wariyey yacni labada sheikhba shardigooda saxiix buu ku yihi sheekh albaan laftiisuna saasuu tilmaamay saxiixun calaa shartihima xadiiskani wuxuu tilmaamayaa hajriga qofku walaalkii ka haajiro oo uu la hadli waayo xidhiidhin waayo yacni cuqdadii u qabo yacni uu salaami waayo ama salaamta ka qaadi waayo qatiicada iyo hajriga uu ku sugan yahay mar haddaanu ahayn hajri diiniya oo saa'iqa aanu ahayn oo diinan uuga haajiraayo qofkan inuu xun yahay daraaddeed oo uu bidcoole yahay ama faasiq yahay ama wax la mida taas marka haddaynay ahayn in naarta lagu gelaayo ayuu xadiisku tilmaamaya taasina waxay faa'iideynaysaa inuu dembi kabiiro oo weyn ay tahay ayaa laga qaadanaya xadiis kale wuxuu tilmaamayaa inuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam hadday labaduba hajriga ku dhintaan inay labaduba naarta gelayaan wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yaxillu limuslimin an yusaarima musliman fawqa halaa uma xalaal ahaa qof muslimi qof kaleoo muslim ah inuu saddex wax ka badan saddex habeen wax ka badan inuu gooya xalaal uma ah fa innahumaa naakibaani cani maa daama calaa siraamihima xaqii qaar ka weecday bayna labaduba yihiin inta goyntaa ay ku sugan yihiin oo daa'imsan yihiin wa ina awwalahumaa fay an yakuunu kafaaratan canhu sabquhu bilfay labadooda ka soo horraan noqda ayaa kafaare uga noqonaya noqodkaasi uu soo noqday ayaa kafaare u noqonaya kafaare gud u noqonaya oo dembigii hore kafaare uga noqonaya wa in maata calaa siraamihimaa lam yadkhula aljanna hadday goyintooda ku dhintaanna janno geli maayaan waa waciid waa taxta almashii'a loo jeeda waxay la mid tahay dembiyada naarta loogu goodiyey qofka la yimaada noocaasay la mid tahay looma jeedo waa gaaloobayaano milladda waa ka baxayaanoo hadday naarta galaan way ku waarayaan muraadku ma aha eh, laakiin waxaa laga tilmaamayaa ciqaab iyo naar baa loogu goodiyey waa taxta khatari almashii'a khatartii mashii'adiiyo doonistay ku hoos sugan yihiin wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa sida aayaddaba allah uu ku yidhi ee wixii gaalnimo ka sokeeyey ciduu doono ilaahay u dhaafaa ciduu doono inuu u dhaafa ayuu dhaafaa wain maata calaa siraamihima lam yadkhul aljannata jamiican abada wain sullima calayhi fa abaa an yaqbala tasliimahu wa salaamahu radda calayhi almalak wa radda cala alaakhiri ashaytaan haddii labadii goynta ku sugnaa inay isgooyaan oo kala haajiraan midkood la salaamo kii kale salaamo ou diido salaamta inuu ka aqbalo ama ka qaado waxa uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam malag baa salaanta ka qaadaya oo ka radinaya kaa salaamta laga qaadi waaye malak ayaa salaamtii ka qaadaya ka kalena shaytaan baa ku radinaya bukhaari baa adab mufrad ku soo wariyey ibnu xibbaanna saxiixiisa ku soo wariyey imaam axmedna musnadkiisa ku soo wariyey sheekh albaanina wuxuu odhanayaa isnaaduhu saxiixun calaa shartihima xadiiskaa sanadkiisuna waa saxiix shardiga bukhaari iyo muslim buu saxiix ku yahay hadrigii qofku muxuu kaga baxayaa wuxuu kaga baxayaa inuu isagu salaamta ku bilaabo iyo hadalka hadduu xataa ka diido cuqdadii isagu waa ka saaraya cuqdad buu kuu qabaa odhan maayo yacni waxaweye isaguba cuqdad buu kuu qabayaanu odhane laabta ha ka sii daayo isagu markaysa markaa ha iska dhaafo salaamta ha salaamo hadduu ka qaadi waayo dembigu isagu ku harhsan yahi laakiin naftiisa cuqdad waanu isagu ku reebin hadalkiiyo salaamtiina waa inuu ku bilaabaa hadduu ka qaadi waayo xataana waa inuu marka waxa weeye isagu laabtiisa ka saaraa cuqdad iyo urxumo inuu hayo inay laabtiisu u fayowdahay baynu marka ku sugnaadaa bacda dalik hajriga waxba kagama sugnaa laakiin hadduu yidhahdo salaamtii kaa qaadi waaye isaguna cuqdadii u hayo oo uu markaysa markaa yacni uu yidhaahdo marka waxa weeye cuqdadii aynu iska saarin waxa weeye waa ku wada sugan yihin xadiidka kun iyo lix boqol iyo afar dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo siddeed iyo labaatan wa can abi khiraashin xadrad ibni abi xadradin alaslamiyi wa yuqaalu asulamiyu alsaxaabiyi radia allaahu canhu abu daawuud wuxuu soo wariyey oo abi xiraash ka wariyey oo xadrad ibni abi xadrad la yidhaahdo oo aslami ama sulami la yidhaahdo yacnii nisbadiisa sulamiyuna waa la yidhaahdaa alaslamiyuna waa la yidhahdaa waa saxaabigii weeyaani asaxaabiyi waxay markaa ka tahay abi ayuunbay sife ka tahay annahu samica anabiya sala allahu aleyh wasalam saxaabiga tawdiix buu u keenoo wuxuu is yidhi waa inta dadka qaarkood ay moodaan inuu taabici yahay oo xadiisku mursal yahay marka si aan taa loo moodin oo dadka aan saxaabigan garanini ayna u moodin ayuu tawdiixaan ugu caddeeyey alsaxaabiyi annahu samica anabiya sala allahu aleyh wasalam yaquul inuu nabiga ka maqlay calayhi salaatu wasalaam yaquulu xaalu odhanaayo man hajara akhaahu sanatan fahuwa ka safki dami man hajara ku kastoo ka haajiro ka dheeraada akhaahu walaalkii sanatan muddo sannada ka dheeraadaoo ka haajiraa fa huwa ka safki dami wuxuu la mid yahay sida daadin dhiiggiisa uu daadiyo kaluu la mid yahay kaannahu inuu dilo ka dhigan yahay yacnii xaqiiqatan ma dilin laakiin waa shabbahaa baa laga tilmaamaya rawahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiixuu ku soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa muddada muddo sannadoo kale hadduu ka haajiro in marka ay ka dhigantahay dil oo kale taasna waxay ku tusinaysaa dembigaasi siduu u weyn yahay ayay ku tusinaysa hadday kasii badan tahayna dembigu waa ka sii weynaanaya sannad hadday kasii badatona dembigu waa kasii sii weynaanaya xadiiska kun iyo lix boqol iyo shan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo sagaal iyo labaatan wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam saa laga sheegay laa yaxillu limu'minin an yahjura mu'minan fawqa halaas uma xalaalaha qof muumina inuu qof kaloo muumina ka haajiro ka dheeraado saddex habeen wax ka siyaado oo ka dheeraada saddex habeen wax ka badan oo ka dheeraada inuu ka haajiraa qof muumina qof muumina xalaal uma aha fa in marat bihi halaasun hadday saddex soo marto oo bimacnaa cadhadii iyo hajrigii ay kala dheeraadeen hadday saddex habeen ka soo wareegto falyalqahu walyusallim calayh ha la kulmo walyusallim calayhi ha salaamo fain radda calayhi asalaama faqad ishtaraka fi alajri hadduu salaamta ka radiyo ka celiyo faqad ishtaraka xaqiiqe waxay wadaageen fi l ajarkii waa wadaageen wain lam yarudda calayh haddaanu ka radin oo salaamtii aanu ka qaadin faqad baa'a bilismi dembigii waa la noqday yacni isagaa dembigii la laabtay wa kharaja almusallimu min alhijra kii markaa waxa weeye wax salaamayna hijradii waa ka baxay culammadu waxay yidhaahdeen waa inuu cuqdadiina qalbiga ka saaraa ee eh, haddii uun xumadiiyo shaxnaagii iyo xiqdigii laabtii ku sugan yahay ama markii horeba aanu ka bixin ama markii salaamta laga qaadi waayo isaguna cuqdadii uu sii guntado xaalka caynkaasa hajrigii miduu ka wada baxay ma aha oo dembigii uu ka badbaadayo laakiin markuu laabtiina marka waxaan uu khaligareeyo oo cuqdadii iyo xiqdigii uu ka saaro salaamtiina uu bilaabay yacni naftiisana cuqdad ugu guntani aynay jirin uu ka sii daayey muuminiintaas uu jecel yahay uu ku daray isagu dembigaa waxba kagama jiro ka kale hajrigu ku harhsan yahay oo dembigiisii saaran yahay rawahu abu daawuuda biisnaadin xasan abu daawuud baa soo wariyey sanad xasana ayuu ku soo wariyey culamada qaarkood sanadkan waa ka hadleen xaafid ibnu xajar waaba saxiixinayaa wuxuu odhanayaa isnaadkiisu waa saxiix xadiiskan abi daawuudka laakiin sheekh albani waxa uu yidhi xadiiska sanadkiisa waxaa ku jira hilaal ibn abi hilaal baa ku jira ninkaasna waa nin aan cadaalada lagu aqoon oo imaam axmed iyo dahabi iyo waxay laa yucrafu lama garanayo laakiin waxaa u shaahida xadiiskii hore aynu soo aragnay ee markaa aynu korka ka sheegnay ayaa marka u shaahida ee bukhaari adabulmufradka ku soo wariyey kaas ayaa markaysa marka u shaahida qaala abu daawuud abu daawuud uu yidhi waa imaamka soo wariyey xadiiske ida kaanat alhijratu lilahi tacaala hadday hijradu tahay mid allah dartii u sugnaato ruuxan inuu xun yahay oo bidcoole yahay ama faasiq yahay daraaddii looga haajiray oo tadayunkiisu inuu xun yahay daraaddeed oo nin xumaanta miistay inuu yahay oo markaysaga faasiq ah ama nin oo bidcadii faafinaya inuu yahay haddii sidaa looga haajiray falaysa min hada fii shay noocan waxba kagama sugnaa oo bimacnaa noocan dembiga ay noqonayso hajriga laga haajirayaa cuquubadana lagu mutaysanaayo noocaa geli maayo ee wuxuu noqonayaa hajrigaasi inuu sugan yahay horena waa usoo sheegnay sheikha laftiisuna baabka waa ka reebay oo istisna ayuu geliyey ila libidcatin fi lmahjuuri aw tadaahurin bifisqin aw naxwi dalik waa kii markaa yidhi hajriga allah dartii loo haajirayana waa inagii hore u sheegnay tafsiilka ku sugan yacni hajri wiqaa'i iyo hajri cuquuba in labada nooc u qaybsamo taas yadaana waa tilmaana halkaa hainoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta